bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idil hantiin baa meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan waa subax talaadaha taariikhduna ku beegan tahay saddexiyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanada laba kun qodobada barnaamijka falanqeynta aad ku maqli doontaan hadduu eebeedmu waxaa ka mid noqonaya madaxdii hore ee dalka oo ka hadashay wax kabeddelka dastuurka soomaaliya oo ay sheegeen inay tahay arrin u baahan wadatashi iyo dilalaanooyin qabiil salka ku haya oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano ka maamulka galmudug qodobadaas iyo xubintii kalamaan ayaad maqli doontaan markale u diyaargaroobay dhegeysiga falanqaynta wararka sidaas xariimate abaartuna waa sunneen hadduu jiro sabay xumaan waxaa xiga beli samaan sabsaaguna waa dhammaan buuraha suradbaa u dhee kana soomaalinimo goobtuna sili waymataa xadana saxariimata abaartuna waa sumee hadduu jiro sabay xumaan waxaa xiga berisamaan sagsaaguna waa dhammaan gaalloolsamada jiro salkuna war horsanyey ayaan saba kula abkayguma suuli karo samada calankaa kulanan ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahow bilaha soonka ifaray gaalool samadaa jiro salkuna waruursay ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calanka kuladha ayaasan ka daagi faray adkays oo sami lahaw ilaah soonka ifaray daruuraha sixirka iyo dansaxalkani dul iman samaaruhu wuxuu ahaa nuflaamadowguusan sababtu faraaruqiyo intaasoo soocufan safiicud u lahaa cadaawu kagaasisaadaruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sambe sadada tafaraaruqiyo intaasoo soo filan safiy cudud u lahaa cadaawo kagaasasaallow soolasi bulshada soo keenay sinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo talahay

ood kala soo mahayn saarir lagu wada gamaan banaadka saroo ahow heestaasi waxay dahafurahayda barnaamijka falanqeynta wararka aynu ku bilownay madaxda madaxdii hore ee dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in laga fiirsado dhammaystirka dastuurka iyadoo sheegay in ay u baahan tahay in arintaasi la isaga yimaado oo wadatashi badan la geliyo madaxa uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ah madaxda ka hadashay arinta dhammaystirka dastuurka iyo isagoo sheegay in arintaani ay tahay in aanay hadda la furin iyadoo oo waddanku uu ku jiro marxalad kale xilli uu soo hadal qaaday in etoobiya iyo heshiiskii dhexmaray maamulka somalilan uu yahay caqabad meesha ku jirta haddaba xilligan in arrimaha dastuurka la furo sidaa ay ugu haboon tahay arrimaha soomaaliya ayaa waxaan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan cabdulla idris oo ah falaqeeya arrimaha siyaasada isagoo ii waramayana waxau yidhi dastuurka wax badan baa maaragtay ka dhiman oo u baahan eh, in intan horta waa lamaystiran laga heshiiyo eh, markii heshiisidaas ay soo dhamaadaan oo lasku afgartay iyo sida loo dhigaayo mm. ayaa xoogahay isturka isbeddel ugu samayn karaa laakiin haddii isbeddel isbedel ku sameyn ay dhahaan koox yar ama eh, gruub yar yani dhibaato unbaa ka imaanaysa wax hadda oo waa qurxan ma ka imaanayaan wayahay marka waxyaabaha in laga heshiiye ay tahay intaan la dhamaystirin dastuurka ee ku muuqda maxaa ka mid ah waxaa ka kamid eh, maqaamka somalilan kamid ah uh-huh. somalilan way maqan tahay maxay noqonaysaa iyaga waxay dhawayaan xukuumad ama dawlad gooni aan nahay uh-huh. eh, nooca noqonaysa waa noocee eh waxaa kamid eh, habka federaalynta federaalka aan qaadanayna waa kee mhm. eh, maxay kala noqonayaan dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe mhm. maxay wada yeelanayaan maxayna kala yeelanayaan waxaa kamid ah khayraadka eh, dalka sida loo qaybsanayo hadda waxaa isku haystaa oo maarata dowladda hadda joogta ay leedahay mhm. dowladda ha laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ayadoo aan laga heshiinin oo dalkii uu kala maqan yahay oo madaxdii eh, muxuu ahay eh, manaa dawlad aan ku jirin siyaasiyiinta dawlad aan ku jirin ay banaanka ka qaylinayaan uh-huh. maamulada ay kala maqan yihiin oo dhowr maamul goboleed ay maqan yihiin uh-huh. ayaa hadda laleeyahay waa la Eh, marka waa waa shido oo maaratay eh, waxaa noo muuqata inay ay khilaafaad iyo oo hadda aan loo baahnano hadda loo baahan yahay inay midnimo la maadaama dagaal eh, diblomaasiyadeed dawladda ay ku jirto oo oo dowladaha qaar kamida ah dowladaha dariska ah marka waxaan waxaan leeyahay waa waxyaabahaasa kamid ah marka waxyaabaha oo oo u baahan in maarata marka hore laga heshiiye laga wada hadlo waa mahadsan tahay marka sida dastuurka hadda lagu wado oo aan maqleyno in lagu dhamaystira ay tahay in awoodii dalka la koobo oo madaxweyne iyo ku-xigeen laga dhigo ma waysan fiicnayn maadaama soddonkii sano u dambeeyey iyo wax ka badanba dalku uu markaa ku jiray in hogaanku uu kala firirsanaado haatan in lasoo koobo hogaankii maxaa diidaya wax diidaya ma jiraan laakiin waxaa la rabaa soo shaksi keligiisa khusaysa ama kooxi keliya khusaysa waa wadanka uu balaaran yahay dadka oo barnaamijkaas kuleh kuleh muxuu ahaay codka kuleh in ay qaataan wey marka oo ay kamid tahay maamul goboleedyada hadda tusaale kala soo qaad maamul goboleedka puntland waxaa marka la jarayay waxaa la sameynayay maysan joogin waxaase laga joogay taagan yihiin kuwii markii hore ogolaada laftirkooda weli hadda Ah, mxuu aada aqbalashaa inay diideen qaar kamida ah. marka eh, siyaasiyiintii aan dawladda ka mid ahayn way hadlayaan waxay leeyihiin waa dhankiisa iyo shalay waxay ka baxayay eh, madaxdii hore madaxweyneyaashii hore mhm. eh, na wax maartay siday u hadlayeen mhm. marka waxaa muuqata marka in uu soo socdo marka hadii ay dawladda ku socoto waxaan maqlaynaa hadda maalmaha soo socda arbacada maqaan waxaan maqlaynaa sida wararka maqlayna in maalmaha soo socda oo baarlamaanka la horgeyn doono marka maxaa baarlamaanka horgeynta horta marka hore in la eesiyo waxaa baarlamaanka la horgeynaya ka fiican marka bulshada iyo siyaasiyiinta inay ku heshiiyaan ummadda soomaalida inay ku heshiiyeyso waxa oo oo baarlamaanka eh, muxuu ahaa la horgeynayo oo baarlamaanka la dooranayo khilaafaad iyaguna saaleed marka eh, muxuu ahay khilaafaad lama jeclin inuu yimaado magar garta waayahay iyadoo ay aan ognahay inay taagan tahay arintii etoobiya iyo soomaaliya ee eh, ka dhalatay heshiiskii adis ababa ee somalilan iyo etoobiya sidee u aragtaa in hadda iyo khilaaf cusub oo siyaasadeed la galo iyadoo arrintaasi aan ognahay miisaanka ay leedahay runtii waxa aada u liita waayo id waxaad og hadda etoobiya waxay sameynhaysaa waxay abuurhaysaa khilaafaad iyadaa khilaafaad hadda abuurhaysa oo cusub si ay eh, dadaalka dawladda ay wado oy u shiiqiso waxay mm. u yeerhaysaa maamul goboleedada mid walba marna u tagaysaa qaarna u yeerhaysaa marka iyadoo eh, khilaafaad uu soo socdoba mm-hmm. haddana in eh, dowladii mxuah dhexe iyada ay bilowdo khilaafaadka oo hadda laga digay war khilaafaadkaas ala joojiya laleeyahay mm. inay bilowdo waa wax aada iyo aad maaragtay eh, u dhib badan marka waxaan ku talin lahaa in maaragtay eh, dowladda in maaragtay marka hore waxyaabaha baryotiga leh oo ay kamid tahay eh, labadan dagaalood isku furan oo midkan gudaha ah iyo midkan dibadda ah oo lagu jiro weli barnaamijka falanqeynta wararka ayaad dhegeysanaysaan markaana dabley hubeysan ayaa xalay afar nin oo reed ah ku dishay deegaanka faragoy oo hoostaga magaalada dhusumareeb dilkan ayaa dhacay xalaabaara tobankii fiidnimo waxaana la sheegay in dableydii geysatay falkan ay goobta isaga baxsadeen dhinaca kalena maleeshiya beelad hubeysan ayaa iyana dil ka geystay deegaanka xanantuur oo isna ka ah deegaanada maamulka galmudug xalantuur oo hoostaga degmada xeraale ayaa saaka dabley hubaysan ku dileen qoys reer miya ah oo halkaas deganaa waxaana lasoo werinayaa dhimashada hooyada qoyska iyo ilma yar halka uu dhaawac yahay aabihii qoyska dableyda falka geysatay ayaa goobta isaga baxsaday iyaga oo dadka deegaanku sheegeen in ay ka yimaadeen aaga magaalada cabudwaq kooxda dilka geysatay waxyaabaha dib usoo cusboonaysiy dilkan ayaa lagu sheegay dila la xiriira aanooyin qabiil oo ka dhaca deegaanada miyiga ah ee degmada xeraale qaybihii dambe ee barnaamijka falanqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay aryadaha kalemaanay waxaa la yidhi garow walaalka gacalka dhigo garow walaalka garabka dhigo garabka dhigo gacalka dhigo mugi xaal kugu xumaadaad walaalkaa tebtaa horta hase yeeshee walaala kala fiican waxaa la yidhi nin walaalkii ii la yidhi hoog allaa baday beriga saxaalkumahaas ma joogee walaalkii on la dhihin iihiiliyaa hiilki bilaabay walba uu ismaail cumargeela carooday war bashiirow in deniseefta galka kala baxaan u malaynayaa nawarma muuse bixi baa isgartay wardhamaa ogaay lafta gareeno lanrageey war madow bilaashaa u buunbuunihe laftanagaa lafta gareenaa ka soo horreeyaa layidhi warnimayo baraadirnimadii abiy axmed soo ma dhowaan walaalkaad sheegaysaan ma aqaane warba isagaiyo macallinkiisa afoorga goormay kala fudheen waroofawarka warkiisu waa cadi oo wuxuu yidhi nin sayla xamiyay casab dhaafi maayo war ana weliba dheegi jiray ani iswa heshaano aan wada jirno war waxaad ka tagtaan walaalayaalo ku tabtay wada jir bay laba gam ood wax ku qaaban karaane aryaadhaha xabad laydiinma sheegi karo warkina way iga dhabjiseen madaxweynaha dalka masar cabdifataax wuxuu yidhi soomaaliya lagu xedgudba waxay la mid taha masar oo lagu xedgudbo xuduudnaa waaxid oo wadananaa waaxid mau yidhi war masar war nafar miyuu yidhi wa diinunaa wa dastuurunaa waaxid yeeray badii saylax baan ku soo socdaa miyuu yidhi aryaadhaha xabad habuuqina wuxuu yidhi etoobiya yay tijaabinin awoodda masar sababtoo ah fahminay soomaaliya daandaansato ununkayna daandaansatay soomaaliyana maantoo kale lama handadi karo jaamacadda carabta dastuurkeerana waxaa ku qoran ou yidhi dalkii lagu soo xadgudbo in la wada difaaco wah oo kaalay falastiin arabtumaka jarta miya aryaa wadamada jaamacadda carabta ku jiraa laguu sheegay faarixi barnada gadaaya waxaas yidhi ninkii soo joog laga waayo soo jiifaa laga helaa etoobiya kaxaxaawisehe reerkii ka dulguuriyo deriskii wax kugu tar kara markay dani ku haysaa dadka kala ogaata warwaaqla waxaad ka tagtay anna maanta dabacsani nabarkay damqayana dayin iyo adaa jira wax daweyn karaay adigiio dadnimada <laughs> warba horta madaxweyne xasan sheikh waa dadaalay laakiin bow dadku waxay leeyihiin tiimkiisa wax taya ma laha odaygoon isagaa libaaxo waxaa la yidhi shaqadoo dhan isku wada balse waxaan maqli jiray kastoo nin geesiya raggugeed adeeg yahay haddan garabka qaban guriyoodi maayewarbashiiro warkaaga waa gartee dadka riyoodaa waxay dhaheen wasiirka arrimaha dibadda sababta loo magacaabi laayahay ilaa hadda deni cali masaarkiisa in lala sugayaa la qiyaasayaa kadibna dagaalka jooji wasiirkana keenso in la yidhaahday u badan tahay markay xaaladu ma xumee waa dhici wasaare ku qanci wasiirka amniga xataa waa maqan yahay arrimaha dibadda iyo amnigana wasiiru dawlayaalaa ah maamula marka ma qaba karaa loo weysan yahay war maxaa kaa qaldan wasaaradda haweenkaa rag loo magacaabaya warba wasiir ku haweenka waa nin hadda isagaana hadda maamula haddaynu nahay haweenka soomaaliyeed haddaynu nahay miyou dhahyaa <laughs> oo kaali haddii bilaanti soomaaliyeed walgaraafe linjeysada anti meelfagaare agroogsada yo eray haddaanu nahay haweenku soomaali soomaaliyeed wax baan tabanaynaa waar maxaa seelacniga ka gala weedinka la soo taaga waa khalade war idinkoon daalimasaaridu waxay ku mahmaahaan shafati dowla xasabad halfuul oo ay ula jeedaan waxaan aragnaa dowladda isqadqaadaysa oo annaga fuul noogu dhiganta itoobiya fuliifuliidhaliiwaleyina now waar sida fuulkaanu cunaynaa baa lagu yidhi warwaaqlow bilaash baad u qaylinaysaa eh? saylac waa dalkeennii soomaalidu dhammaan eh. surinkaylahayd iyo sabaadoodii weeyaan bogshira waxaa ka tagtay soohdintaa badeenne saami aanu leenahay kolaytaa kasaar tahay saxa looma bixin karo aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi silaac kumaasi na raabte wa ii saaransi iyaadsaade silaac kumaasi na raabte wa ii saaransi iyaadsaade war cabdiraxmaan iidow oo carhiisan waxa uu yidhi ninkii yidhi geyiga soomaalaan gulufku soo qaadi gobollada waqooyaan u diri gaasas kala jaada oo yidhi geyiga saylac baan gudub weydaaran lughayana waxaan geynayaa xarunta gaaskayga guud ahaan baddeedaan ka dhigi guri amxaareede golofyada cadmeed baan dhex dhigan gujisya soomaaliya gaara gidigeedna soomaali waan gaasirahayaaye godka lagu cadaabuhu muxuu gowhu been sheegay waar wallaweynay been baa isku sheegaysaane suldaankeennii boqor buurmudo wuxuu yidhi hadday itoobiya diidayaan wallaweynta baydhabay u joogtaa muqdishay u joogtaa bari bay u joogtaa ogaday fadhidaa maxay u sheegayaan midaannu annagu soo wadno wah canjeera seew kala korraysaa loo kala qaadaa mala dhihino cabdikuusow markaad iska saartid baa anuguna iska saaraya warwaaqlow boqor buurmadow kuwa uu sheegayo ma bad iyo dhulaa la siiyey warbowa buurmadow wuxuu ma og yahay cirka in soomaaliya xukunto waar boqor buurmadow wax badan buu og yahay hadda ka hor dowladiina koonfur noo joogto waatuu inii sheegay warbowa matabo'alaa waar jilib iyo jamaabada ka reebin war anigu waxaan la yaabanahay buurmadow dhinacna ma etoobiyaw ka wadaa dhinacna al-shabaab waar soo boqor maaha aha horta muuse waadkii xiri jireeshe may heshiiyeen war duulmugaa ka heliyeen waar madayow dadkii laascaanood laga soo tarxiilay waatuu idinka raaligeliyey maxaa idin waalay warba weelka hoos ka xiriirsan walkaala yaa kaa waalay saylaxbixi yaa kuu sheegay heshiiska yaa kuu gaar yeelay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow dalkeenii hadday gadeen sidee lagu daynayaa warayamahan waxaa somalilan u shidan haddaynaan heshiinayn haddaynan heshiinayn waa inaynu kala harnaa kala hawl yaraysanna warbowl soomaaliya etoobiya xagga dawladnimasiinta iyo siyaasadda inay uga adkaatay baa la sheegay warbashiro dad xaggee lagu waraa soomaalida ayadaa wada siyaasi noqotay warba warkaaga dhexgelina xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres wuxuu yidhi qaramada midoobey wuxuu sheegayaa inaan dalna madaxbadnaanidiisa iyo midnimadiisa lagu xadgudbi karin soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada sharcigu u qaramada midoobey somalilan ixtiraaftamiyay garan weyday warwaaqlow adigaan war hayna lixdankii turkiyaay aqoonsatay oo haddaa baddayada maxaa noogu haysataan aryaa waaqlow allah naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal berigoo madaxweynaha somalilan ahaayo mar ingiriiska tegey kadibna wasaaradda arrimaha dibadda u galay kadibna waxaa qaabilay mas-uul ka tirsan wasaaradda kadibna madaxweyne cigaal wuxuu yidhi dal somalilan la yidhaaho ingiriisku gumaysan jiraan nahay hadda ictiraafna waa idinka rabnaa kadibna mas-uulkau la kulmay nin dhallinyaraha u ahaayo faylow la soo baxay qaar mugow gedgediyana wuxuu ka soo saaray warqad dheer wuxuuna yidhi dalka somalilan layidhaah ununku lixtankiyaan xurriyadiisa siinay ka kadib hee cidda gumaysata ununkuma naqaanay xurriyadda ka rabaan hadda ciddii ununka nooga dambaysa inay aqoonsataa la rabaahow yidhi war cabdulla war mahayse somalilan mar hore hayseen waxayna yidhaahdeen annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xadkii laba dowladoodiyo xuduud baa naga dhexeeya warkalmaana idinka geedka maaska fadhisaane dhallinyarada soomaaliyeed ee soshal mediyaha isticmaasha iyagoon kala harin weerara joogta ah wadaan abiy axmedna gurigiisa abbaayo facebooka ah hadduu wax soo dhigi maago saasaa loogu daadanayaa shalay iyo maanta soddon kun oo komiti wax ka badan oo dhammaantood soomaali ah oo ay leeyihiin remember xasuusa wixii dhacay toddobaataiyo toddobadii cabsi ay u qorayaan calanka soomaaliya communty loo gelinaya dhahayo hayiy la dhahayo ayaa loogu daatay meeshuu ka sugayay shacabkiisa etobiyaanka inay soo hambaliyeeyaan soomaali hanjabaysa u buuxsantay wa lagu difaaci lahaa hadda soomaali cid kugaadi kadhaa ma jirdo facebook iyo tigtok baa ka daran war la taliyaha amniga abi axmed ridwaan xuseen wuxuu yidhi itoobiya iyo somalilan heshiiska ay galeen waa mid ganacsi laakiin si qaladaha loo fasiray buu yidhi etoobiyana meelay wax kala soo degtay u baahan tahay soomaaliyana walaalaan nahay dal iyo dadba waa naga dhexeeyaanuu yidhi laakiin waxaan aragnaa soomaaliya waddamo aan weligood waxba ku tarin oo walaalaynu nahayoo waa difaacaynaa haddaba umamasalbu kudhaga hadlahayaa war soomaaliya wiilasheennaa dhiigga u huray hurayou yidhi cid kale inay naga xigsataana xaq maahanuu yidhi laakiin waxaa cajiiba dadka dhanna la yaaban yihiin asbuuc ka hor warkay ku hadlayeen etoobiya iyo kay hadda ku hadleen aad uu kala fogya oo jilaac ayaa ka muuqda now war miyay soo dabceen waan isku hadlaynaynay war hadda waxay maraysaa guutooyinkii masar gorgor duulayaa jira duufaanna waa kacay waarimkama waxaad leedihiin kii doonayo u samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo warwaaqla waxaad ka tagtay musamir haddii kale in lagu xiro lagu xiro lagu xiro u diyaar garow in lagu xiro urbo waxaa kaloo la yidhi badda xamaar madooba itoobiyaanka naceeba nagama qaadaan fariimahaasi xubintii kalamaan waxa ay ugu dambeeyeen barnaamijkeenii falanqaynta wararka gudahaan barnaamijka waaga intaa tan kulan dambe nabadgelyo